iyo sharci heeda hooyadan afima hadalka haa ku nool shaduna ka dhex dume cayaarahow aanu ka dhixriyey cawliya sufrao kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal dalkiinbaa meeloo joogtaan isfalwadana maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka k nn wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib oh, mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa talaado taarikh wax ku haaseysantahay toddobada bisha nofembar sannadda qodobadaad barnamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah tirada dadka ku dhimanaya xasuuqa yuhuuddu ay ka wado khaza iyo falastiin oo gaartay toban kun xilli weli duqeymuhu ay halkooda kasii socdaan dagaalana laga soo wariyey marinka khaza oo u dhexeeya xamaas iyo sidoo kale yuhuudda wararkii ugu dambeeya aan soo qaadan doona waxaad kaloo dhegeysan doontaan magaalooyin badan oo kamid a ah magaalooyinka waaweyn ee caalamka waxaa ka dhacay dibadbaxyo looga soo horjeedo xasuuqa ay ku hayso yuhuudda shacabka falastiin laguna dalbanayo xabad joojin deg dega waad dhegeysan doontaan waxaan kaloo soo qaadan doonaa dalalka g ama ga toddobo oo markaa wasiirada arrimaha dibaddu ay kulamo leeyihiin kulanna ku leeyihiin jabaan waxaa la filaya ajandaha waxyaabaha lagu hadlaya inuu ugu muhiimsan yihiin xiisada ka taagan bariga dhexe ee dhibaatada badan sababtay iyo xasuuqa ah lagu hayo dadka reer falastiin waad doontaan ruushkuna waxa uu gebiyaanba ka baxay markaa heshiisii ay horey ugala galeen eh, qaar ka mida ah dalalka yurub qodobadaasi kuwa nagu soo kordha xubnihii joogtada ah warbixino gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaan mar kale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka ka yare bilaahidiiniya laqdabaad ku larisaye lamanihii idhaacdeeniyo ahdigihiiba lumisaye lamanihii idhaacdeeniyo ahdigihiiba lumisaye talladii ligligato wataha likigante oo talladii ligligato wataha likigante jacaylkaba waxaana layla ka ahaa tiray sida qaninayliya markaada laadin baratay jacaylkaba waxaana allayla ka ahaa tiray sida qalinayliya markaada lacdi baratay leexleexad baad waxba liimaalimiyo haysu qarin ilaame waxba liimaalimiyo hayso qariin laami horlaha cabbeeniyo laaskii jacaylkaba kalladaabu keniga waxba liimaalimiyo haysu qariinilaamiye warlaha cabbeeniyo laaskii jacaylkaba kaladaabo doorkeea dhoriyo ciil waxalaqayoyoon hurdadii kalailkaana dhooyama doorkeea hurdadii kalailkaa hooya madahuurkeega olaygu kahalabeeye leexadu isidaataago olaygu kahalabeeya leexadu isidaataaga dadka lulaatiyo waxaana laabta ka haajaray markaad hadal lalaysiyo dabilaha dadooshiy adka lulaatiyo waxaana laabta ka hajaray markaad hadallalaysiyo dabilahaadla heestii lexleexaad ayaad maqlayseen waxaa ku luqeynaya allahu raxmadee maxamed xasan barow ereyada heestan waxaa iskale yaasiin sheekh salaad laxanka maxamed xasan barow ayaa le taariikhdii la qabtay heestan kun sagaal dafur bayna noogu ahayd barnaamijka kulanka k maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye hada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow ka qaaday warba ninka sheekadayda uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka k nn ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa ku dheer barnaamijkuna waa kulanka knisiiya shaarafci heeddaho hoyaday adaabidkaha ku noolo waxaan guda gelaynaa dhegeystayaal qaybaha hore ee barnaamijka kulanka k n aynu ku biloawne magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya waxaa xalay ku geeriyooday allaha u raxmadee maari xigeenkii tiyaatarka qaranka maxamed xasan barrow kaasi oo markaa la xaqiijiyay geeridiisa marxuum barrow waxa uu ahaa fanaan sidoo kale abwaan ayuu ahaa wax badan ayaana markaa lagu xasuustaa marka la eego taariikhdiisa dhanka fanka isagoo markaa kamid ahaa hobolada waaberi waxa uu ku dhashay allah u raxmadee maxamed xasan barow magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug sanadii e, waxa uu kamid ahaa markaa bahda fanaaniinta sidoo kalena waxauu marka qeyb ka ahaa sameynta iyo ka qeybgalka jiraan waa u sidoo kale riwaayadihii wax ka jira waxaa kamid ah bidaar sibiq bay kugu gashaa waa maadees adduunyadu dadkuna way matalayaan galbeed waa la xoreeyey ayuu ka qeybgalay barnaamijkii ama barnaamijkii heesaha hirgalay sanadii waxa uu ku biiray kooxda fanaaniinta hobolada qaranka ee waaberi haatan waxa uu ahaa maareeyay ku-xigeenka tiyaatarka qaranka allahw raxmade waxaa ka tacsiiyey geeridiisa xubnaha hobolada waaberi mas-uuliyiinta gaar ahaan maareeyaha tiyaatarka qaranka abwaan cismaan cabdilaahi guure iyo sidoo kale abwaanin kala duwan oo ay ka mid yihiin abwaan siciid xarawo cabdidhuux abwaan maka xaaji banaadir iyo muna cumar oo soo noqotay sanatarada hore oo ka mid ah aqalka sare waa kuwan iyagoo oo markaa ka tacsiyeeyey sidoo kale ka sheekeynay waxay ka garanayeen allahow raxmade maarey ku-xigeenkii tiyaatarka qaranka maxamed xasan barrow kasta waa ay dhimanaysaa adduunkaanna cid joogaysa male insha allaahu anaga dhan haddii alla ku ron yahay waa aan soconnaa qofba maalin ayaa la soo sheegayaa haddii alla kuu roonyaha geeridiisa maanta waxaan u taagannahay eh, haddii alla kuu roonyahay tacsida walaalkeen allaha u naxariistee maxamed xasan barrow maareeya ku-xigeenkii golaha murtida iyo wacyigelinta qaranka eh, ilaahay ha u naxariisto eh, muddo ayuu xanuunsanaay hase yeeshee ajashiisii xalay ayay ku ekeed oo wakhtigii ilaahay u qoray oo ugu talagalay oo uu soo gebagaboobay magaalada nairobi ee dalka kenya ayuu ku xijaabtay insha allahu waxaana rajaynaynaa oo aan qabanqaabadeeda wadnaa in dalka lagu soo celiyo oo dhulkiisii hooyo lagu aaso middaas ayaan hadda hawsheeda wadnaa dhammaan waxaan uga tacsiyeynayaa eheladii iyo owlaaddii uu ka xijaabtay Eh, haddii alla kurweyn ilaahay samar iyo imaan ka siiyo waxaan kaloo uga tacsiyeynayaa dhammaan hobollada beri eh, haddii alla kuroon yahay oo uu ka tirsanay muddada dheer eh, madaxna uu soo ahay marka intaasna waa uga tacsiyeynayaa iyo dhammaan xataa wasaaradda warfaafinta oo dhan ajashii dhammaatay ifka joogi mayso marka waxaan leeyahay bashar waliba waa dhiban ballan weeye geeridu qofna baaqan maayee allow buddiisa u nuuri maxamed xasan barrow ilaahay ha u naxariisto naxariistii jannaalaha ka waraabiyo ehelkiisa iyo owlaaddiisa iyo haddii alla ku ron yahay qaraabadii uu ka geeriyoodana samir iyo iimaan allaha ka siiyo dhammaan saaxiibbadiisii ay soo wada shaqeeyeen ee in badanu ay goobtan joogaanna ayagana ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo marka naf kasta waa dhimanaysaa waxaa waajib nagu ah haddii alla kuu ron yahay maadaama muddo dheer la soo wada shaqeeyey in layscafiyo oo ay cafiyaan marxuunkaas inta goobtaan joogta ayaan ka codsanayaa eh, waxaan kaloo ku dadaalaynaa in lagu aaso dalka oo la keeno meydkiis taasna waa ka shaqaynaynaa marka samir iyo iimaan ilaahay ha u naxariisto allah ha u naxariisto innaa lilaahi waa innaa ilaahay raajicuun waa geeri aad iyo aad u kula weeye oo xanuun badan oo waa lug fanaaniintii ka fikatay weeye ya fanaanantii lu ka fikirtay maxamed xasan barrow ya oo muddo badan ka soo shaqaynhayay fanka soomaaliyeed madaxna ahaa wax walba ahaa heesaa ahaa nooc walba kaga soo shaqeeyey allah u naxariisto waxaan leenahay annagu haddee fankiyagii baa luga ka go'day lugtaas go'day annagana wax noo kaba asagana jannada fardowsa baan ugu ducaynaynaa innaba haddii ay fanaanantu leeyihiin kalaamo yarci ay kusoo u soo dhowaato ducadooda ilaahay hanaga aqbalo ha u aqbalo sidaas baan anugu ku ducaynayaa waana weynahay oday weynna waa nahay fanaanna waan ahaa marka ilaahay naxariistii janna ha ka waraabiyo ilaahay janno fardowsa kitaabkiisa midigta allaha ka siiyo dhammaanteen sidaas baanu ugu ducaynaynaa anuguna sidaasbaanilaahi wainaa ilayhi raajicuun adaa nale xaggaagay ahaan noqosha eebbow qof waliba inuu mowda dhamin waan ogsoonnahay qofba maalin buu leeyahay maxamed xasan barrow saaxiibkay wakhtigiisa intaasuu ku dhammaaday ilaahay waxaan uga baryaynaa ilaahay inuu jannatul ka waraabiyo awlaaddiisii qaraabadii asxaabtii fanaaniintii ummadda soomaaliyeed ayaan tacsi u diraynaa waxaana leennahay war ha layska soo cafiyo maxruumkaas hal layska soo cafiyo aniga waa iga cafi inta kalena waxaan rajaynayaa inay cafiyaan ilaahay buu hor joogaa maanta meel aan mar dambe laga dhimanayn ayuu joogaa meel aan camal dambe laga samaysanayn ayuu joogaa ilaahay ha u naxariisto naxariistiisa ilaahay ha siiyo maxamed wakhti badan baa wada shaqaynaynaa anigii isagu shaqo badan baa soo wada qabannay oo aan ummadda u shaqaynaynay maanta shaqadaasu waxba anfici mayso waxaa anfacaya in la cafiyo iyo wixii uu hormarsaday waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto ilaahay ha cafiyo waxay la tahay war badan oo kale iguma jiro khayr badan baan rajaynaynaa khayr badan baan rajaynaynaa ummadana sabir iyo iimaan allah ka siiyo isagana ilaahay ha u roonaado hore marxuum maxamed xasan barow oo xalay ku geeriyooday magaalo madaxda eh, dalka kenya ee nairobi khabrigiisa nuuriyo kitaabkiisa midigta allah ka siiyo horteena allah cafiyo jannatul firdowsa allah ka baraabiyo dhammaan caruurtii uu ka tegay waalidiintooda walaalihiisa ehelkiisa asxaabtiisa kharaawadiisa oo annagaba ka mid nahay iyo dhammaan hobollada qaranka gaar ahaan hobollada waaberi ee qaranka soomaaliyeed dhammaanteenna samir iyo imaan allah naga siiyo adduunyadan laisla joogi maayo iga horey aan kaa waaye maxaa yeelay adduunyada hiloobaa loo qabaa mana la heli doono aakhiro hilmaana loo qabaa mana la huri doono kullu nafsin daa'iqatu lmowt wa inamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaamati faman zuxziha cani innaari waudkhila aljanna faqad faaza wama alxayaatu addunya ilaa mataacu lguruur inna lilaahi وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس دقيقة الموت وحان فعل هذا أون ka qayb galo sidii walaalkay maxamed xasan barow oon gurigiisa hadda ku sugannahay naf waliba way dhimanaysaa maxamed muu ahayn qof qabiil iyo qof qoys iyo qof reera maxamed wuxuu ahaa qof qaran waxaan leeyahay ilaahay jannadii firdowsaha ka waraabiyo fankii soomaaliyeed iyo tiyaatarkii qaranka maanta halbuulo weyn baa go-ay waana la wada dhimanayaayo sida aynu maalin walba qof u leenahay allaha u naxariisto ayaa qofka u dambeeya ku baxaya waxaan leeyahay familkii iyo caruurtii iyo reerkii uu ka tegay ilaahay ha ka siiyo sabir iyo iimaan isagana jannatalfirduusa ala allaha ka waraabiyo fanaaniinta inta hadhaye soomaaliya ku sugan xanuunsanaysana waa ka wada warhayno waa lays ogaado haddii ilaahay ka dhigo intaasubaan kusoo gabagabeynaya maanta hadal badan iyo war geeri xanuun badan baa dhacday waxaan leeyahay walaalkii allah u naxariisto codadkaas kala duwan ayaad aada maqlayseen waxaa xubnaha xubno kamid ah fanaaniinta hobalada qaranka waa beri abwaano iyo sidoo kale maareeyaha tiyaatarka qaranka abwaan ismaan cabdilaahi guure oo dhammaantoodba ka tacsiyey geerida ku timid allah raxmad ee maarey ku-xigeenkii tiyaatarka qaranka maxamed xasan barrow waa kan allahu raxmadee maxamed xasan barrow maarey ku-xigeenkii tiyaatarka qaranka ee geeriyooday oo dhowr sano ka hor wareysi laga qaaday ka sheekeynaya taariikhdiisa marka la eego dhanka fanka iyo siyaabo kala duwan oo la xidhiira noloshiisaba runtii anigu horta waxaan ku dhashay horta degmada gaalkacyo la yidhaahdo anigu eh, lixdankii baan dhashay eh, anoo laba sana jiraa layga keenay muqdisho eh, muqdisho aan ku barbaaray ku weynaaday fankaygana wuxuu ka soo bilowday iskuol maxamed carbi la oo sana dugsiyeedka markii la xiro ayaa barnaamij la samayn jiray xaflad oo dugsi lagu xirayo marka meelahaasaan ka heesi jiro maxamud suleymaan baa jeclaa heesihiisa oo eh, dee heesa so ma jirin markaasoo laakiin heesihii fanaaniintu qaadi jirta waaweyneyd ayaan qaadqaadi jiray eh, marka ardada iskuolka markaas dhihi jireen barbaro noo noo qaraaxee hmm. oo maadaama iskuolka la xirayo shahaadooyinka la bixinayo marka saa darteed haleysnoo eh, qajacsi waxyaabaha saasaan kusoo bilaabay markaad fanka aad jeceshahayna eh, hadda si aan wax u xafidin karin ayaan u xafidi jiray ah. aad u xafidaysaa oo adaa jecel mugta hmm. marka seven four ayaa standar eh, seven to eight ayaan ahaa ah. iskuul maxamuud xarbe ah. ayaan macnaha heesaha hirgale Ah, maya in ah, macnaha ka qayb gala aan isku dayay seven six ah. ayaan mar ka qayb galay hees leexleexaad la yidhaahdo ardadii iskuulka ay guumaamisay eh, warmaad barnaamijkan qayb geshido digta heesaar galasaano eh, fankan aad baan u jeclaa hmm. marka hees leexleexaad la yidhahdo kaga qayb galay eh, heestaas waxaa sameeyey abaan la yidhahdo yaasiin sheekh salaad hmm. ayaa sameeyey leexleexaad baa la yidhaahdaa hmm. laxankeedaan anaa saaray Eh, oo markaas ooheesaargal markaad gelayso adaa xafidsiisanaya musicianka adaa afkaaga ka xafidsiisanayo ka xafidayaan lalaahad baa la yidhaahdaa inay yahay lilaahidii laqdabaad ku laariisaaye eh, eh, ayay horta ka bilaabmaysay fankana wuxuu ah waa sixir waaye waxaa waaye wax walba hadaad mar fan jeclaato adduunyada wax kaloo aad rabtaa ma jiro waxbarashada xataa gabaabsaaad ka noqonaysaa marka horta heesas igu horeysay laalaad markaan qaadana durbaba waa beri baa laga qaatay seven sixaan horta qaaday marka ma qaaday seventy eightk ayaa fanaaniin la qaadanaya oo intii dhallinyaradii heesahargale ka soo wada baxday intii laga xushay ayaan ku jiray aniga iyo shamuuri maxamed aadan shamuul ayaa isku maalina la qaatay dee markaa eh, anuu markaa staadid ka baxay oo water development agency laga qoray shamuulin wuxuu ahaa eh, baalkuaha wakaaladdan eh, onodka la yidhaahdo waana la soo wareejiyey marka baabri waana lagu soo wareejiyey seventy-eightkii seventy-ninekii baan joognay eightigii hargeysaa laga bedelay hargeysaa laga bedelay eightigii bishii toddobaad siddeetankii isla bisha toddobaad sabankeedii oo ahaa hmm. labaatankeedii hmm. riwaayadan galbeed hmm. ayaa laga dhiibay oo koobi ku ahaa doorkan ku lahaa eh, saddexii sodon ka qaaday aniga amin cabdulaahi baan ahayn eh. amin cabdulaahi xirsi eh, oo isoo daadahaysay weli fankiga soo daadahaysay oo ah. aktarad weyn heesaa keliya maayana aktarad ah. cajiiba ah. iyo eedoo ilaaga jirtay riwaayadna igu horreysay heeskii muuqdheer masciideed iyo sheekabarle hees la yihahdo hees dhaleelka xaashaq la yihahdo ayaan ka qaadayay muqdheer cadceedu marka soo baxaysiyo waxa tahay man iyo doog marirko bislaadiyo mira canab mayayga cirkiyo mooda galbeed meelmeel uga eegi waxa tahay masciideed maarin dhalaalxiga waxa tahay masciideed maarin dhalaalxiga midabka cabdirjabiska midabka midabka aqdarjabiska waa u didaysaada markaan qaada waa sida ahayd iyo siilid yees sheeka barley la yidhaahdo sheeka baraley shini dhagaha dhaaran dharan lagu shiday maxa kugu shiray odab lagu shiday maxa kugu shiray shafka hadalka ka jira shacayga qaadu ha shariirin shaqalada udhaadheer sheekada kada hageynine shibanaha ku soo celi codkaasaad maqlayseen waxau ahaa allah u raxmadee maalay ku-xigeenkii tiyaatarka qaranka maxamed xasan barow oo isagu geeriyooday kana hadlayay markaa taariikhdiisa mar wareys laga qaaday sanado ka hor sida uu markaa fanka kusoo galay iyo waxyaabihii uu ku lugta lahaa intii uu markaa noolaalahau raxmade markaana gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa waxauu markaa ugu baaqay dhammaan bulshada soomaaliyeed ganacsatada iyo si guudba hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka inay ka qayb qaataan dadaalada loogu gurmanayo dadka ay saameeyeen roobka mihigaanka ah ee ka da-ay qeybo badan oo ka mida ah gobolada dalka sheekh aadan madoobe oo ah kusmaha madaxweyneha ahna gudoomiyaha golaha shacabka wuxuu sheegay in looga baahan yahay dadka soomaaliyeed inay isgarab qabtaan sidoo kale beesha caalamka iyo hayadaha qaramada midoobey ugu baaqay inay ka qayb qaataan gurmadka loo sameynayo dadka rayidka ah ee ku dhibaatoonaya qeybo badan oo kamid a ah gobolada dalka dhammaan maaragtay gobolada intooda badan cabashaa ka soo yeeraysa arintaas beledweyne iyo yani jowhar iyo dhulkii webiga marahay oo dhan maaragtay arrimahaas yaa warkoodana soo gaarayay maalimahan maaragtay aada ummadda soomaaliyeed wax kale dhisma weydiiyo marka arrintaas eh, waa ilaahay nicmadiis ilaah baan ugu shukrinaynaa in maaragtay mandar ummadda taag inuu noo keenay eh, haddana isla markaas in maaragtay yacnii roobka isu bedelo yacnii dadkii maaragtay in duruuftooda ayada oo maarata marka horeba iska duruuf adag iskaga noolaayeen in hadda maaragtay arrintii yacni isu bedeshay dadki inay ka barakacaan in biyihii lagu dhinto inay noqotay midda koowaad horta ilaahayaan ka barinaynaa roobka inuu noqdo roob khayrka ee nicmada ilaahay noo soo diray midna wada anfaca oo dhibaatadiisa ilaahay naga yareeya ilahayan ka barinaynaa dhinaca kalena ka dowlad ahaan waxaa loo baahan yahay in hay-adihii qaabilsanaa arrimaha si dhab ah inay ula socdaan yacnii koow laga bilaabo hay-adda maareynta masiibooyinka arrimahaas inay maaragtay dadaal badan ay ku jireen waa ognahay meelo badan ay tageen wax badan ay qabteen haddana waxaan ku boorinaynaa in kormeer ku sameeyaan horta sida loo kala daran yahay meelaha khatarta daran tahay wixii laga qaban karo yani iyadoo caalamka lala kaashanayo waan ognahay yani ummadda soomaaliyeed intii maaragtay duruufahan oo maaragtay burburka yimid caalamkana waana garab taagnaa marka arrimahaas guud ahaan dowladda soomaaliyeed khaasatan haddana maanta hay-adaha qaabilsan waxaan u jeedinayaa waan ku boorinayaa in arrimahaas kormeerkooda la badiyo ummaddii laga warqabo meelihii khatarta zaaidka ah caalamka lala kaashado maaragtay arintaas baan ku boorinayaa waxaan leeyahay hay caalamka oo maaragtay weligoodibna garab taagnaan waxaan leenahay arinta maanta soomaaliya ka socoto runtii arrin aada u culus weeye arrin maaragtay yacni sida hadda ku socoto wiilina hadda saadaliinka waxaa la sheegayaa wiilib roob badan inuu soo socdo la sheegayaa ayagana waxaan ka codsanaynaa inay nagu caawiyaan garab istaagii horey jiray mid ballaaran in ummadda soomaaliyeed lagu caawiyo yani sidii ummadda looga badbaadin lahaa yani duruufaha soo kordhay oo yani daadadka biyahay qaadahayaan wixii buushashka ay ka wada dumeen waxaa la ii sheegaya dad iska danyaraa badnaa oo wixii raashin ay haysteen in biyaha ka qaadeen dadka qaar yani duruuf aada u adag ayaa dalkii ka muuqata taasna waxaan leenahay eh, hay-adaha iyo dowladaha caalamka markii horeba gacanka geysanahaya soomaaliya garab taagnaan arrintaas inay ku buraarigaan arduruuf culus inay soo korortay inay la socdaan taasna arday yani caalamkan u leeyahay dhinaca kale ummadda soomaaliyeed waxay aad u leedahay inay iscaawiso markii dhibaatadan amali timaado taasna waxaan leenahay ka dowlad ahaan ganacsatadeenii dadka ilaahay wax siiyey duruufaha jiro in la oo maaragtay yani qof kasta qofka walaalkii ah wixii maaragtay uu ku dhaamo inuu ku taro oo yani duruufahooda la iska warqabo waxaa la ii sheegahay dadka qaar meel bi inay ku go'doomiyeen oo hataa meelaha u adeegan karin arrimaha socda caadi ma aha arrimahaas waxaan leenahay walaalayaal waa las caawin jirnay waa ogyahay soomaaliya waxyaalaha ku badbaadaya waxaa ka mid ah inay isgarabqabato oo qofkii maaragtay dhaamo ama qaraabanimo ugu tago amba soomaalinimo amba islaamnimo si kastaba maaragtay soomaaliya inay isku caawiso arrintaas xaaladda maanta soomaaliya ka socota arrin aada u adag weeye marka sidaa daraaddeed waxaan ku baraarujinaynaa Eh, arimahaas maaragtay dadka soomaaliyeed dal iyo dibad inay iska warqabaan xaaladdaas lala socdo maqleyseen waxa uu ahaa kusmaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur madoobe oo ugu baaqayay dhammaan bulshada soomaaliyeed xukuumadda xubnayaasha markaa kala duwan ee ganacsatada iyo dadka soomaaliyeedba inay isgargaaraan maadaama dalku xaalad adag ay ka jirto roobab mihigaan ah oo roobka dayrtan ay ka da-een qeybo badan oo kamid a ah gobolada dalka dad iyo duunyana ay saameeyeen iyadoo hay-adda maarinta musiibooyinka qarankana la faray inay labajibaarto dadaalada ay wax kaga qabanayso dhibaatooyinka ay sababeen roobabkan ka da-ay qeybo kamid a ah gobolada dalka markana dhegeystayaal waxad ku dhawaataan xubintii wax ka bara caalamka oo todobaadkii o mar aad ka maqashaan k n toddobaadkan todobaadkan waxaynu diiradda ku saari doonaa bariga dhexe iyo falastiin oo ay xaalad adag markaa weli ka jirto wariyeyna burhaan diini faarax ayaa la diyaara And now, the nations of the world. India, Pakistan, Burma, Afghanistan, Thailand, Nepal, and Bhutan. Cambodia, Malaysia, then Bangladesh, Asia, and China, Korea, Japan. Mongolia, Laos, and Tibet, Indonesia, the Philippine Islands, Taiwan. kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena wax ka bar wadamada caalamka toddobaad walba xilligan oo kale ayaad ka dhegaysataan kenen toddobaadkanna xubinteena waxaan kaga hadli doonaa waayaha dalka falastiin falastiin oo loo yaqaano dowladda falastiin waxa uu ka mid yahay wadamada ku yaala galbeedka qaaradda aasiya waa dal intiisa badan ay yuhuudda xoog ku haysato waxaana magaalooyinka ugu waaweyn ka mid ah qudus ramallah daanta galbeed iyo qaza dhulka dalkan falastiin oo yuhuuddu ku qabsatay dagaalkii lixda cisho ee dhacay sanadkii kii wuxuu xuduud la leeyahay masar jordan iyo lubnaan oo yuhuuddu ay ka xigto iyo badda mediteraninka oo dhinac ka saaran caasimadda dalkan waa qudus waxaase jira magaalooyin kale oo dowladda hadda jirta ay ku shaqayso sida ramalla oo kale khaza ayaa ah deegaanka ugu weyn dhulka falastiin qaramada midoobey ayaa mas-uulka ah kormeerka iyo la socoshada dowladnimada falastiin waxayna qaramada midoobey ku leedahay kursi aan joogto ahayn ama waxaa loo yaqaano kursi sharafeed falastiin hadda waxay xubin ka tahay ururka jaamacadda carabta ururka shirweynaha islaamka ururka ay ku jiraan dowladaha aan la aqoonsan iyo ururo kale tira dadka falastiin waxaa lagu qiyaasaa in ka badan shan milyan oo ruux waxaana dalkan looga hadlaa afka carabiga oo ah luuqada rasmiga ah dalkan waxa uu madax banaanadiisa qaatay nofembar sanadkii kunsagaaboqoliyosideedsideetankii hase ahaatee waxa uu kursi ka helay qaramada midoobay dhammaadkii labada kuniyo labaiyo tobankii falastiin waxaa laga adeegsadaa lacagaha dalalka jordan masar iyo tan maamulka yuhuudda waxaana gaadiidku isku dhaafaan dhanka midiga dadka afafka yaqaana waxay magaca falastiin ku macneeyeen dhulkii barakeysnaa ee u dhexeeyay webiga urdun iyo badda mediteraneanka markii uu dhammaaday dagaalkii labaad ee adduunka qaramada midoobay ayaa meel maraysay qaraar qasab ahaa oo yuhuudda lagu dejinayo gobolka bariga dhexe laguna qaybinayo dhulka falastiin qaraarkaasoo tirsigiisu ahaa waxaa diiday dowladihii xilligaasi carabta taasoo keentay inuu qarxo dagaalkii carabta iyo yuhuudda u taageero ka helaysay reer galbeedka dagaalkaas oo socday ilaa yuhuuddu waxay ku qabsatay dhulka falastiin waxaana ay xataa qabsadeen ilaa buuraha golan ee syria diinta islaamka ayaa ahaa diinta rasmiga ah ee dalka falastiin waxaana bulshada dalkaasi wax ka badan boqolkiiba sagaashan ay yihiin muslimiin islaamka waxaa la aaminsan yahay in dhulka falastiin uu gaaray qarnigii toddobaad markaas oo gobolka shaam ay gaartay khilaafadii raashiduun ee hogaaminayay cumar bin khadaab ilaahay ha ka raali noqdee magaalada qudus ee caasimadda falastiin waa magaalada saddexaad ee muslimiinta waana halka uu ku yaalo masjidka al aqsa oo ah halkii laga dheelmiyey suubanaheena maxamed naxariis ee nabadgelya korkiisa ahaatee sidoo kale waa halkii qiblada ahayd ama loo tukan jiray ka hor kacbada masjidkaanu la aaminsan yahay in la dhisay sanadku markuu ahaa lix boqol waxa uu qaadaa ama ku tukan karaa in ka badan shan kun oo ruux xagga dhaqaalaha haddii aan eegnana falastiin dhaqaalaha ugu badan waxay ka heshaa dalxiiska waxaana dadka ugu badan ay tagaan bariga qudus daanta galbeed iyo qasa oo muddo dheer go-doonsan dhaqanka haddii aan dadka falastiiniyiintu waxa ay dhaqanka kala mid yihiin dadyoga kale ee carbeed waxaana aad ay caan ugu yihiin xirashada cimaamada cad ee midabada madowga leh taasoo caan ku ahaa hogaamiyihii xorriyadda falastiin yaasir carafaad kubadda cagta ayaa aad looga xiiseeyaa dalkan falastiin inkastoo aysan heer wanaagsan ka gaarin cayaartooyda qaranka dalkaasi waxaase jira cayaaro kale oo aada loo xiiseeyo xubinteeni wax ka bara waddamada caalamka toddobaadkan waa naga intaa tan toddobaadka dambe ammaan allah wuu yahay wariyeen ibraahimdiin oo la socodsiinaya xubintii wax ka baro caalamka oo todoadkiiba aad marka maqshaan keeneen todobaadkan aynu ku eegeynay falastiin oo weli gumaad ay ku hayaan yuhuudda weli barnamij kulanka adeegsanaysaan keeneen ood nagala socotaan dhegeystayaal weli barnamijka kulka degsanaysaan keenina waad nagala socotaan dhegeystayaal markan haddii aynu egrana waxaa ka daraya xaaladda falastiin iyo khaza marka la eego duqeymaha iyo sidoo kale xasuuqa lagu hayo dadka rayidka ee falastiiniyiinta saacadii ugu dambeeyey duqoomiyii ugu xoogan ka dhacay magaalooyin badan oo kamid ah eh, marinka khaza sidaasoo kale waxaa lix ruux lagu dilay eh, weeraro maamulka yuhuuddu ay ka fuliyeen magaalada rafax sidaasoo kale waxa ay dad lagu dhibaateeyey falastiiniyiina magaalada khan yunis loo yaqaano oo duqeymo maamulka yuhuudda ku garaaceen iyadoo u muuqato inay sii kordhayaan khasaaraha marka la eego dagaalkan qaramada midoobey hay-adaheedu waxay sheegeen in waxa socda ay yihiin musiibo bini-aadanimo haddii aan wax laga qabana ay markaa ka dari karto xaaladda marka la eego tacdiyada iyo dhibaatada yahuuddu ku hayaan dadka falastiiniyiinta sidaasoo kale waxaa aada u korodhay khasaaraha ka dhashay duqeymaha maamulka yuhuuddu ay wadaan muddada bilka ah ee dagaalku uu socdo iyadoo tirada dhimashada haatan ay kor u dhaaftay toban kun oo ruux wasaaradda caafimaadka ee falastiin ee khaza waxay sheegeen in ilaa toban ruux oo falastiiniyiin ay ku geeriyoodeen duqeymaha iyo weerarada maamulka yuhuuddu ay ka wadaan marka la eego khaza iyo dhanka kaleba eh, daanta galbeed sidaas oo kale waxaa marka dadka ugu badan ee dhintay qaarkood ay yihiin haween iyo caruur iyo da-da-iyo qaar dhalinyarada ka mid ah afar ruux waa caruur tirada tobanka kun ee geeriyooday marka la eego khasaaraha ugu badan waxa uu gaaray dadka rayidka ah waxaa lagu guuldaraystay in xabad joojin la dhex dhigo falastiin xamaas iyo sidoo kale eh, markaa yahuudda iyadoo markaa dagaalyahanada ururka xamaasna ay u muuqdaan weli inay ku adkeysanana iska caabi sameynayaan walow khasaaraha ugu badan ee eh, uu gaaray eh, marka la eego dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta waxaa laleeyahay waxaa ka dhacay khaza muddadii bilka ahayd ee dagaalka haatan uu socdo welina ay israel usii biratumanayso waa xasuuq bini-aadinimo waxaa lagu tilmaamay markaa inuu yahay kii ugu darnaa ee dadka falastiiniyiinta loo geysto marka la xasuuqa ka dhacay khaza oo duqeymuhu ay u muuqdaan markaa kuwo aada usii xoogeystay sidaas oo kalena aan ciidana loo aabayeelin duqeymahana laga bartilmaamsaday dadka rayidka jaamacadaha goobaha waxbarashada iskuulada oo kale masaajida iyo sidoo kale xarumaha xitaa ay leeyihiin hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bini-aadanimada oo xitaa maamulka yuhuuddu ay duqeeyeen taa oo loo arkay inay tahay marka la eego mid oga sii dari karta xaaladda markaa cadaawadda u dhexaysa yahuudda iyo falastiin oo soo jireen ah marka la eego waxa ay israel sameysayna ay u muuqato mid markaa sii kala fogeyn karta dhinacyada falastiin iyo yuhuudda maadaama ay u muuqato arintan mid markaa aada usii xoojinaysa tacadiga yuhuuddu ay geysanayaan sidaas oo kalena cadaawadda labada dhinac ay tahay mid sii kordhayso wasiirka difaaca ee yuhuudda yoaf galant ayaa u sheegay warbaahinta in ciidamada israel ay xaq u leeyihiin inay iyagu isdifaacaan sidaas oo kalena ay howlgallo ka fulin doonaan haza waxa uu markaa warbaahinta la hadlay kadib markii benjamin netanyahu ra maamulka yuhuudda uu warbaahinta a b c u sheegay markaa laga leeyahay yuhuudda in israel ay qaadan doonto marka la eego mas-uuliyadda dhanka amniga ee khaza taa uu la jeedo gebi ahaanba inay khaza qabsadaan kana saaraan xamaas taa oo la aaminsan yahay inaysan haatan suuro karin maadaama dagaalyahanada ururka xamaas ay iska caabinayeen sanado badan yuhuudda israel in aysan u suura gelin ay soo afjaraan xamaas oo lagu qiyaasay iyaga iyo ururada kale ee islaamiyiinta ee dagaalama ee xaqudirarka tiro ka badan konton kun oo ruux waxaase la aaminsan yahay in khasaaruhu sii kordhi karo mar waliba uu dagaalku sii socdo qaramada midoobay xubnaha golaha ammaanka waxay ku fashilmeen inay markaa qaraar xabad joojina soo saaraan kala dhex galaan dhinacyada si ugu yaraan israa'el loogu cadaadiyo inay joojiso xasuuq ay ku hayso dadka reedka ee falastiiniyiinta iyo duqeymaha ay ka wado marinka khaza oo dad badan oo rayada ay ku geeriyoodeen muddo bil ah khasaaraha waxaa uu muuqdaa mid markaa afarjibaar ah kana badan kan gaara yahuudda marka loo eego falastiiniyiinta oo iyagu khasaaraha ugu badan u gaaray dadka rayidka weli barnamijka kulkaad degeysanaysaan k n nna waad nagala socotaan dhegeystayaal fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee k kulmiye news network baarguda oo aanu madaxmarka timirogadiini maaday ahayd xalay urkataan la soo maray martimirogadini maaday ahayd xalay urkataan la jirin masalada ujeedadu mise waa ismoodis malahu waadin masalada ujeedadu iyo miliga hoyasada warkiis muusiis ayaad maqlayseen waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta muuses maxaali qaliinle iyo sidoo kale faadma cabdulaahi kaahin maandeeq ereystan waxaa iska leebaan maxamed cumar huriyo waxay dhextaalka barnaamijka kulanka keeneen warbixino kale heesa kale ayaa noo socda balse markan xabsku yarwataan dhegeystayaal xubintii maantao kale maxaa duunida ka dhacay ifraah axmed ayaa diyaar la ah mahadsanid cabdicasiis waa maalin talaadaha taariikhdan waxay ku beegan tahay toddobada bisha nofembar sanadkuna waa waa maalinta saddex boqolkooiyo tobanaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii aala idmo konton afar cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo kowdii maraykanka ayaa xanibay dhaqaalaha shirkadii xawaalada iyo bangiga albarakaad kadib markii lagu eedeeyay in dhaqaalaha ururka alqaacida uu dhex maro maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo lixdii xildhibaano ka socday dowladii gaarka ahayd Ahmed oo uu hogaaminayay gudoomiyihii xilligaasi ee baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo xubno ka socday labada gole ee maxkamadihii islaamka kuwaasi oo ay horkacayeen Sheekh Xasan Daahir Aweys iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa kulan ku yeeshay beerta Sheekh Sayid la yiraahdo oo ku taala degmada Afgooye maanta oo kale sanadkii labadii kun shan iyo tobankii Allah u naxariiste maxamed axmed gurxan oo ka mid ahaa xildhibaanadii xilligaasi shaqaynayay ayaa u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray rasaas ay ku fureen koox hubeysan oo ka tirsanaa al-shabaab xilli uu marayay degmada xamarweyne maanta oo kale sanadkii labadii kun sideed iyo tobankii shariif xasan sheekh aadan ayaa iska casilay xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed maanta oo kale sanadkii labadii kun sagaaliyo tobankii xildhibaanada baarlamanka dowlad goboleedka puntland ayaa cod gacantaaga ah xilka uga qaaday guddoomiyihii baarlamanka cabdixakiin maxamed axmed maanta oo kale sanadkii kun lix boqol lixdan iyo shantii wargeyska londongested la yidhaahdo oo ah kan ugu weyn ee kasoo baxa magaalada london ee caasimada ingiriiska ayaa nuqulkiisii ugu horreeyey lasoo saaray maanta oo kale sanadkii kun sideed boqol afariyo tobankii ciidamo uu watay andrew jackson oo mar madaxweyne kasoo noqday maraykanka ayaa ciidamo ingiriisa ah iyo isbaanish ah ka saaray gobolka falorida ee maraykanka ku yaala maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol koo iyo labaatankii hogaamihii la ohan jiray bemito musalina ayaa ku dhawaaqay inuu yahay hogaamiyaha xisbiga fajiistaha talyaaniga maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol koo iyo soddonkii dalka shiinaha ayaa looga dhawaaqay inuu ka hoos baxay nidaamka boqortooyada waxaana madaxweyne madaxweyne ka noqday hogaamiyihii la odhan jiray mosidon maanta oo kale sanadkii kunsagaalboqolkontaniyolixdii golaha guud ee qaramada midoobay ayaa soo saaray amar lagu farayo dowladihii yuhuudda faransiiska iyo ingiriiska inay ciidamadooda kala baxaan gacanka suweys ee masar ku yaala ugu dambayntiina maanta oo kale sanadkii hore labakunlabaylabaatankii jo baiden ayaa ku guulaystay doorashada madaxtinimada maraykanka guud ahaana waa egintaa xubintii maanta oo kale markaana aan dib idinkuga celiyo cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way maadsantahay ifrax waxaan la socodsiinaysa xubintii maanta kale waxaa dunida ka dhacay ugu dambeyntiina ruushka gebi ahaanba waxa uu ka baxay heshiiskii dhanka amniga ee markaa la xiriiray isticmaalka hubka waxgumaada ee nucleer-ka iyo sidaasoo kale arrimaha amnigaba la xiriiray si guud heshiiskan oo markaa ahaa mid ay wada gaareen horeyna u wada galeen ruushka iyo sidoo kale dalalka reer yurub ayaa dhigayay markaa in la ilaaliyo si guud shuruucda lagu dhisayo marka la eego dhanka amniga iyo ciidamadaba heshiiskan ay hore u wada galeen midooda yurub iyo ruushka ayaa waxa uu ahaa conventional armid forces in europe waxaana loo soo gaabiyaa c f e horaantii sanadkan ayuu ruushku ku dhawaaqay gebi ahaanba inuu ka bixi doono iyadoo ugu dambeyn uu saexay valadimir putin hogaamiyaha ruushiya qaraarka ay gebi ahaanba oga baxayaan marka la eego heshiiskan ay hore ula galeen midooda yurub markaana dhegeystayaal waxad kuso dhawataan xubintii kalmaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna lee waaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay warkalamaanay war ma haysaane abwaan indhageello shabeellada dhexe iyo galgaduud beela degan la hadlaya wuxuu yidhi aahey garaabo gaar hore u waleeri waar goojacadde muxuuga aamusay bow hallaysiyo dagaal waxaanayn daawo lagu waaye amuu yidhi aryaa bashiirow ninkaanu waa ninka dhihi jira allowyaa isgarabshada kolley kalema guurtaane war horta indhageelle ma og yahay maanta garawe inay ka dhacda yuhuud maantii albaabka iga fur war horta indhageelu winsin sheegasan geleyti gornyooley kabadda gabiley halageeyo langi erjariya war kalamaanay waalida soomaalida inaad tusaale u tihiin mar hodhaan arkae abwaanku wuxuu yidhi baadil baad ku socotaan hubaal baabba iyo hooge bidix baad wanaaggiiyo samihii ugaga bayrteene waa birmigeydadii kuwaad baaska mariseene inaan lagu baraarayn fidnada yaa bilaahiye eh. bilcaan iyo carruur iyo duqow maad badbaadine eh. ma baaluqin ninkan shalay ka baran berriya saakuune birta waxaad la gaarteenna waa boqol boqoljidhkiinniiye eh. bulshadiiyo waxgaradkoo dhan baan baaq u dirayaaye dhiigga baxaya joojiya walloon lagu bulaalayne war gobaykii indhageeli weliba kudhimanahay joombay dhano ow birima geysada falastiin eh. inaad bala ku ridid maahine beerka jantaya xaydha eh. jeceliya aryaadhaha indhageellama oga miyaa dadka uu sheegayo in la kala celshay war dadaalkaa la fogaaday warbow buntland iyada arrimeeda xalisata dagaalka garowa ka dhacayna haddee wax weyn ma ahayn eh. hadda indhageelle iyo lugageellena hawlu taalla ma ahan goortaa waxaan idin odhan lahaa ku dayo kudayo ku dayo siday dowladeedu tahay bashiirow anin waliba ka orada bushukule hel baangaa ka ro'on baahina dheregaa ka ro'on bilaaheedoo nebadca ka ro'on war aniguna madayo waxaan dheegi jiray bakar bakar baabuurka ii jooji warwaaqlow dheegiddii ma farahay ka baxday warwaaqlow cuqubadimadeeyaa kugu dhacdo markaad soo tarxiisha adigana gooja caddaa lagaa tarxiila warbow cabdulla warmaay sida madaxweyne buntland hadda cilmi cusub buu keenay warba muuse bixi buu iska berejeeyey warwaaqlow taa ilaahay baa wax kaa odhanahayee hadda deni wuxuu keenay ciyaalkiiyo jiibka inuu jira nagu soo xiro kadibna gaari buruufa iyo ciidanu hadduu ku soo qaado goortaa marba barxad istaajiyo siyaasiyiinta ka soo horjeedoo dhan ay jaa'ifeeyaaniin laakiin kii ugu darraa oo xataa diinta islaamka aflagaadeeya ayuu manta barxaddii garowa keenay kadibna haddee xabad baa bilaabatay kala orod xun baana hadda ka dhacay hadda sidii beri muqdisho ka dhacday yahuud baatiin albaabka naga furay xaaladu gaadhay warbashiirow mahmaa cusub oo federaalka ku filay waxay odhanaysaa oday ciira cidduu heli karou ciidansanaya aryaadhaha anigoo horta waxaan balla yaabanahay lebiska ciidanka shacab looma oggolaa jirin hadda derajada ciidankuna ma waaba ka sii dareer dhigaarkan kabtan ayuub la baxanahee jaranaa loo soo xiray hadda ka horna nin shabaab ahoo kornaylahoo ditoor fanax la yidhaa waanunkii aragnay markii la eedey hayanahee xataa garaadaha asagoo xiran inuu beledkiis ka dhexdhex mari jiraa la sheegay mugga lebiska iyo derejada ciidanka ciddi doontamiiska soo gashahee waa la yaabee cabdulow daraja waaba yar tahaye ree garowe waxay leeyihiin baabuurkii madaxweynaha lagu wada wiilka alloora jannankaas walaajay dekareetu way jalan xidhataya benjiblaysa joogta iska joogtaya waa yeelkadaay warkalamaanay war ma haysiin anigu maanta waxaan ogaaday reer puntland inay yihiin dad nabadeed balaayana ma fiicna cid ku oradaana faa'iide kama keento maanta markay wax yaroo rasaasii barxadda garoowa ka dhacday siday shacabku meesha u banneeyeen ugana xumaadeen aad baan uga helay ilbaxnimadaasna waa ku aqaanin aryaadhaha waayahan waxaan arkaya dad meeshi balaaya ka dhacda ku soo xoomaya siday u fiirsadaan reer garoowe haddii aanan balaayo baydkayga kaa geliney may dhaheen war kurinka yutubka geega madil kuyijibi usugo meersalootaoo shiid korjee inti fadheedi usugo janan yayna lebisanyaa qudbadjeedii <laughs> hadda jiri bay soo weeradhay yeeri waar hadduu jana yahay muxuu yuutub ku falayaa warbow jananar sheego markii maxkamadda la soo taagay hadda janannimadu waa naaniis baa la yidhi hadda ayuubna maa ku qaadataa nin war maanta waxaa la yidhi kabtan ayuub iyo raggi la socdaba waxaa ku dhacay ibixiyo ibixiyaa war maahana waxbaabaa lahay yaacay waxbaa baallahayga yaacay aa ku dhacday aryaadhahaasa midhay cabdullana wuxuu yidhi ow makriyo waran meel leehayd maleesaga makriyo waran meel leehayd maleesaga marakaca warkalamaanay war mahaysaana waxaa la yidhi weli sidii baa loo xasuuqayaa dadkii reer falastiin magaaladii qasana sidii baa loo burburinayaa ilaa hata reer galbeedku walya koero waysinyeena falastiin madaxweynihii hore maraykanka barack obamana wuxuu yidhi toddobadii oktoobar wixii xamaas ka samaysay gudaha israa'iil wax laga xumaaday ahaayeen laakiin waxa israa'iil ka bacdi samaysay wax la aqbali karo ma aha hadal laakiinka jartoobaad dheegda lagdabika hoos duugun warba wasiirka dhaqanka israa'iil hadda wuxuu yidhi oo ma israa'iilaaba dhaqan wasaaradu ka shaqaysa leh waa dhaqankaa noocyo badane ninka hadalka u dah warba hadalka iga wasiirku dhaqankiisa ku hadlay wuxuu yidhi waxaa noo qorshaysan hal bama atomika inaan qasa ku dhifanno war qaso walba manraabane ikudhufadan yoon lakudhufadu doone aryaadhaha nukleer haddii la rido iyo haddii layska dhaafaba qofki halka ajashiisu dhammaata noolaa maaye eh. allah u naxariisto fanaankii maxamed xasan barrow eh. hadda maareeya ku-xigeenka tiyaatarkana waa ahaay waar cabdullaw barrow waxaan ku xasuustaa riwaayadii ahayd waa maadees adduunyadu dadkuna way matalayaan eh. waxaana ka mid ahaa ruwaayadda heesaheedii maalmihii qaar baa dambeeye warba wa saaxiibkeebi allah u naxariista waxaan ku xasuustaa hambarey iyo hambilal maxaa kala haysta oo war ilaahay naxariistaan kan waliba eh. Eh. Eh. ka dheegi jiray ka hasuusada heesdheeri dabbaa dabbaa dabbaa hoos ka nool weli aan idina demi karin wardhadhaaye hees lagu xasuustaa maanta waxba uma gashee maxamed xasan barrow allah u naxariisto aryaadaha war idinkoon ku daalin maxamed xasan barrow waxa uu ku dhinta allah u naxariistay nairobi qamiistaana la aasi doonaahaa la yidhi marka ajashii dhammaataa ifka joogi maysee ehelkiisi iyo owlaaddiisi iyo qaraabadiisoo dhan samir iyo iimaan allaha ka siiyo asagana ilaahay haw naxariisto jannaatulfardowsaha ku macsuumo dumarkow ka tegayo daa'imada carruurta dadka iyo dalkaba samiir allahayow ka deeqsii allahayow ka deeqsii war waxaa layidhi nimco kastaa nusqaan leh meelo badan oo ka tirsan gobollada soomaaliya oo gobolka geda ugu daran yahay dad badan ayaa daadadkii go'doomiyeen qaarna waa qaadeenaa layidhi haddii nimcadii iyo roobkii rabbi keenay degaankiina labadaas ay u qurxiyeen oo u barwaaqeeyeen ma malayn kartid degaankii dadka lagu masiibiyey inay ka badbaadiyo laakiin waxaan ku talinayaa soomaalida dawlad iyo shacabba dadka biyaha dhex taagan oo waddooyinku u furayn sidii loogu gurmo karo ha loogu gurmado oo yaan la fiirsan iyo iyo maska iyo dadka isdhex taagan duufaanku qaadiyo waa sahal dabayshuye waryandaadkuna la tegin warnamiya ummada ilaahay badbaadiye laamigii baydhowjanaay oo la sheegay milyan walkabadan inoolekadhisi eh. geekhata daadkiagaaday meellekuweydiya leh brofesor eh. yahaya aamirna weliba eray eh. beesada jidkuunlakadhisi weliba dhiibay midoowa yurub welina kumid ada deenta soomaali fadaw marka lan welba ka hisaabtamooy berad fadaw meelika bati aryaadhaha anigu waa yaabeeji dadkan beledkee daadadku qaadi hay haayaan dadki dhisay maa lagula xisaabtamo xay tahay hadday been sheegeeno lacag beena qaateense maa la soo xirxiro war beesada tuma i sagaalgacmoodaha marti tiidioo labaatankahayta ay lagobadeen maadan maqalqawda maqashi waxna ha qaban war soomaalidu hadday xisaabtamayso qarash eh. badan baa lagu xisaabiyaa waxna looguma qabto war walla weyne mar hore miyaan la oran odhan eh. adaamogo hurdi eh. soomaaliya waa mashruuc warwaad hadda waxaad iska ilowday dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa war muusan iloobina taladiyo sii indhaxun buu arkay war digtoorees aadna waxay tidhi somalilan cidna u fadhiisan mayso xaggee u duulaysaabay tidhi haddii dayaxii la tegey sidii dadku hore u maray man dadaalno oo ku dayanno naga tagte war bashiirow ku dayo buntland ku dayo adna ma ka wareegti war aakhirka waaliday isugu tegaysaa reer galmudug waxay dhahaan maantoo kalene madaxaana furan xubintii kalmaanad maqlayseen guud ahaan intaa dhegeystayaal barnaamijkai kulanka ood kala socoteen ka enan gabagada barnamijka waxaan kaga tegayaa heystii haatuf ay ku luqeyn lahayn fanaaniinta xasan aadan samatali saare ama jaamac intaan barnaamijka lamida ku kulmin doono nabaadiyo Thank you. urii tahay in hortaydu buurin tahayigu hortaydu buuri tahay urii tahay in hortaydu buurin tahay hareertu waraari tahay dhinaanise la haboon tahay hareer suwana hari tahay ilaalinte la haboon tahay inuu igu kaa hibeeyo inuu igu kaa hibeeyo qabo igu badnaaye inaan qabo haraad weliye haraad weliye inaan qabo haraad weliye ilaa cunay baxayo xareeduna adiga ilaaxuna ii baxayo xareeduna adiga igu iga jiro xaggaga wayuhu iigataa igu iga jiro xaggaga wayuhu iigataa horjeedu inaani telin hede inaani baanaaya bogtahay